bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa cashirkii koowaad ee kitaabka tawdiix alaxkaam waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir ilaa afar iyo sideetankii kolle xalqadahan waxbaa kasoo yar wadwaday inta badan isla mid bilowga iyo iyo dhammaanka Ah, waxa iska badan ururka hore u badan badanya lakin inta sahayda marka dambe rag kooban baa dhamaystay waxaynu isa rajaynaynaa maadaamaynaan dee meel la tegaynin in ereyadan un la joogo in laga faaidaysto cilmiga ah, kitaabkan isaga ah, ah tawdiix alaxkaam basaan buu leeyahay waxaa runtii uu isku dayay qaybtiisa hore intaan u gelin sharaxa buluqulmaraamka inuu kaga hadlo xoogaa kooban oo usuusha shareecadda uu midba wax ka tilmaamayo musطalax اlxadiid usul اlfiqhi alqawaacid اlfiqiya maqasid shariica afartaa fani buu isku dayay midba inuu wax ka tilmaamo musطalax اlxadiidka maado gaaruu inoogu qoran yahay oo dhalinyaradu ay ka faaidaysan karaan iyo ciddii doonaysa usuulu fiqiguna isaguna waa maadooyinka la diraasaynaya kutubta yarar intoo laga bilaabo kor loo wadayo insha allah maqaasidu shariica in kooban buu ka sheegay ama sirta shareecada iyo shareecadeennan xikmadda ilaahay usoo dejiyey iyo ummadda inay maslaxad un u tahay oo wax madariyo dhibaba aanay lahaynba taana waad iska akrii kartaa kolley in kooban buu ka qoray qawaaciddu fiqina marka usuulka la akriya insha allahu tacala la raacin doona marka ma jecli dee intaa inaynu u wakti dheer bay qaadanaysa in badan buu ka sheegay waxaynu se u geli doonaa insha allahu tacaala inaynu kitaabkan buluqulmaraamka iyo sharxiis iyo sheekha qoray ibn xajar alcasqalaani tarjamadiisa ina kooban inaynu intaa ka qadino ayaynu isku dayi doonaa insha allahu tacaala marka hore kitaabkan sheekhu waxa uu ka soo ururiyey kutub ilaa labaataneeye lagu qiyaaso oo kutubta muctabarka ah oo ay ka mid yihiin lixda umahadista bukhaari muslim abu daawuud tirmidi ibnu maaja musnad imaamu axmed muwaaw malik iyo kitaabka alimaam shaafici alum loo yaqaano musanafu abubakr ibn abi shayba ilaa la baadsameeye kitaaba kutubta muctamadka ah ayuu sida uu sheekani tilmaamayo ayuu ka soo ururiyey axaadiistooda kutubta had iyo jeer buluuqulmaraamka sharaxda iyaguna dhowr iyo toban kitaab baa lagu xusaa iyadoo halkaa iska fahmayso cinaayada ama ujeeddada weyn ee culimadu ay siiyeen kitaabkan macnaha sharxidiisa iyo akrintiisa dadka loo akriyo iyo xifdintiisa intaba ihtimaam weyn dadaal weyn baa la siiyey kutubta waxaa ka mida kitaabkan aynu hayno akhir gadaal soo kordhay iyo kitaabkii macruufka ay ah ee subul asalaam fatxu lcallaam albadru tamaam kutubtaasaa kamida uu sheekhu kuu tilmaamaya inaa koob iyo toban buu xusay waayo inagoo ku noqon doona kitaabkan isaga ah iyo faa'iidadiisa mar kale waxaynu xusi lahayn tarjamada mu'alifka in yaroo koobanoo ka mida intaa uu sheekhu taabanayo magaciisu sheekhan waa axmed ibn cali ibn muxamed ibn xajar alcasqalaani sheekhan magaciisa weeye kaasi kunyadiisuna waa abulfadl waxa uu sheekhu deganaanshiga falastiin eryadaa iminka azal la idhaahda aad daacadaha ka maqasho ayuu deganaan jiray asalkiisuse waa reer masar masar khayr badan bay leedahay hadaad meelaha ka aragtay masri qaylqaylaya un ha ku dhicina masar khayrkeedu aad buu fara badan yahay marka caalimkaa weyni masri buu ahaa manaftiisuna shaafici bay ahayd waktiga uu dhashay waxa uu ahaa toddoba boqol iyo saddex iyo toddobaatankii hijiradu markay ahayd taariikhda islaamka isagoo sheekhu yar bay ka dhinteen labadiisa waalidba aabihii iyo hooyadiiba siday nebiga uga dhinteen calayhi salaatu wasalaam sheekhana labadiisii waalidba isagoo yaryar ayaa ay ka dhinteen oo qofka hooyadii dhimata waxaa la yidhaha faqi ah, fatiin baa la yidhaha hadduu aabihii dhintana waa yatiim hadduu labada waayana waa faqi marka faqiid buu ah waa waxyaabaha qofka u layli kara inuu mustaqbalkiisa aada uga fikiro si aabbiyi hooyadiiba afka ay wax ugu hayaan oo alaabtiisuna ay isu saaran tahay goys iyo bustiis iyo barkimadiis waxooxdiisuna diyaar u tahay inta faraha badan waxa laga yaabaa in aanu aada waxuba u baran laakiin markay aabbihi iyo hooyadiiba dhintaa qofka ee in badan hareeraha u eego ragga culimada ah iyo waxay kasoo bixi jireen ragga agoomaha agoomahaba kasoo bixi jireen inta badan isagoo yar buu sheeku xafiday qur-aanka kariimka ah qur-aankoo yaraan lagu xafido sheekh walow culimada la ammaanayaba waxay u tahay ammaantiisa koowaad kalaamka ilaahay inuu qofku xaafid ku noqdo isaga oo yar fadli aada iyo aada u weyn weeyaan waana miftaaxa diinta waxaan odhan karaa waktigan qur-aanka xifdigiisa dadaal wanaagsan baa lagu hayaaye ha lasii kordhiyo subacna ha loo ilaaliyo si aan u baxsan sheekhu markaa wuxuu isku dayay sidii culimada islaamkaba hore caado u ahayd inuu xafido kutubta usuusha ah saynu habeenkii dhawey soo tilmaamaynay man xafida almutuuna xaaja alfunuun qofku hadduu fani walba kitaab matniya ama laba kitaaboo yaraba matniya ka xafido funuunta o dhan wuu wada koobi karaya markaasa waxay sameeyeen mujalad weyn oo majmuuc lmutuun laydhaah mutuunta oo dhan la geeyo marka sheekhu eh, fiqiga iyo cilmiga xadiidka iyo cilmiga naxwaha waxa uu ka xafiday kutubta hoose markaa shicirka iyo nasrigaba isugu jirto culimo waaweyn oo macruufa ayuu ka qaatay cilmiga kuwaa sheekuu ku qorayo a ah siraaj lbulqini siraaj ibn lmulaqin cabduraxiim ibnu rasin alxaafid alciraaqi rag badanoo raggaa macruufka ahi ay kamid ahayn iyo ibnu hishaamba ayaa cilmiga uu ka qaatay akhada nasiiba min annasiib sidaynu habeenkii dhaweyto soo tilmaamayn cilmi abtirsiimo lahoo dhalada ayuu ahaa cilmigiisu oo sanad leh oo ragga uu ka qaatay ilma ay macruuf yihiin sidii ugu wanaagsanaydna dee ugudbinaya waktiga xalqabaha waxyaabaha had iyo jeer culimada taraajimkooda ama marka taariikhdooda la xusayo lagu soo daro waxa ka mid ahaa in la xuso raxlaadkiisa warxilada meelaha uu galay inta meelooda cilmiga uu u safray iyo dadaalka uu u maray iyo culimada uu la kulmay oo taasoo ka turjumaysa in runtii rugitaan badan cilmiga ah uu u leeyahay masaadirtii muhiimka ahayd iyo ilihii muhiimkaahana uu kasoo cabay cilmiga meelaha uu sheekhu u safray waxaa kamid ah alxaramaani ashariifaan maka iyo madiina isagoo ku tukan jiray baytullahi alxaraamkana salaada xajka iyo cumrada kusoo noqnoqon jiray aimadii macruufka ahaana iyo muxadisiintiina halkaa kula kulmay sida almuxadis cafiif diin waxaa kaloo iyadana uu tegey bayt lmuqadas dadka muslimiintaa ah, ilaahay cadowga hauga xoreeye iyo ardu filistiin baa iyadana in fara badan oo culimadii joogtay ka faa'idaystay tiradoodu badnayd inaan soo koobi karayn waktigan meel uu kasoo faa'idaystay waxaa ka mida ah sanca oo xarun weyn u ahayd cilmiga ama yeman oo culimo waaweyn oo calaamiin ay joogeen iyadana aada uga faa'idaystay shaqooyinka la xusi kala ama dadaalka uu dadka muslimiintaa ah, sheekhu usoo qabtay waxaa ka mid ahaa wuxuu baac dheer ku lahaa ama gacan dheer iyo awood dheeri lahaa usiiye garsoorka ilaa koob iyo labaatan sano ayuu ahaa garsoore iyadoo weliba lagu qastay oo loo arkay cid ku dhaantaa inaanay jirin waktigii uu madaxda u ahaa dadka muslimiinta ah suldaan lmuayad ninkii la odhan jiray wuu diiday markuu xoogaa hayo garsoorka uu iska dhib badan yahay haddana uu ka carari jiray cilmigiisi iska wadan jiray waxaa la arkaa baahida loo qabo waa lasoo qabtaa haddana wuu galaa koob iyo labaatan sano marna ka baxay marna uu kasoo noqonayo ilaa markii dambe qaadi lqubaat ayaa uu noqday misr markii labaad wuxuu ahaa alkhaiib fi jaamic alashar masjidka jaamic lashar la idhaahdo ayuu khaiib ka ahaa jaamicat lshar masjid hadda aada og tahay masjidkaasay ka asaasay berigii hore jaamic lshar baa la odhan jiray oo sida keenan oo kale ayaa xalqadaha cilmigu lasu layska nasin jiray gelinka hore iyo gelinka dambe iyo habeenkii iyo habeenka qaybihiisa dambe waa jaamacaddii koobaad bahayd adduunyada nidaamkan xalaqaadka oo nidaamsan oo isku habaysan oo barnaamijaysan bu ahaa oo qofba halka uu doono uu kala bilaabi karayo oo wareegayo markuu dhamaado dib loo soo bilaabayo ali walba leh funuuntii ibiga iyo handasada iyo waxa banaa lagu dhigaya marka waa jaamacadii kooaad ay tilmaamaan kun iyo dhowr boqoloo sano inay tirsanayso hadda kun iyo siyaado sanadood jaamacadaas markeed hore aljaamic lshar waa masjidka jaamic lshar ee berigan dambea ayaa taada loo yeelay oo jaamicat lshar layidhi waa kii cabdilxamiid kashka lahaa markii halkaa loo galay waxay ahayd dadka muslimiinta aan waktigii la dhadigeeyey magaca intii uu aljaamic lashar ahaa ee masjidka cilmigu uu fadhiyey arrin ku wanaagsanaadu laakiin kolkii ta'da loo yeelay ee la yidhi jaamicat lshar markaasaa meeshaasi ay dhigaatay buui arrinkeedii oo isticmaalkii efara ay lasoo galeen masaarkii hore halkeedu iska bedelay waa habuuka aynu u baahan nahay masaajadeeda waaweyn ee qaarkood dhasku uu buuxiyey qoolayduna uxanta dhiganaysa in runtii looga faaidayn lahaa cilmiga ee dadka qaarkood iska hor fadhiisteen masjidkaa isaga aha wuxuu lahaa awqaaf fara badan awqaafta ardayda iyo mucalimiinta xalaqaadka wax ka bixinaya ayaa geli jiray qaybna loo kirayn jiray boodin buu ahaa ama meel cunadiina ay u barbar taallo oo qaybta kirada ah ayaa loogu samayn jiray ardayda iyo mucalimiinta raashinka marka qofkii meeshii u seexanaya meeshii wax ka cunayeyna awqaafta masaajidka ayaa ay la xidhiidhaa oo uu ka helaya xalqadii cilmigana wuu hayaa laba tegayaba ilaa inta uu tabaxurayo qof baxriyo caalimo uu noqonayo halkaasu ku wadaya marka awqaaftu waxay tahay awqaaf haailho aada iyo aada u fara badan oo dadka muslimiintiina ay la soo raadsan jireen oo lagu dadaalisa halkaa jaamicaasu ka ahaa sheekhu wakti waktiyada kamid a ah khataabadiisa laha mar labaad jaamicu camr bn camr bn caas fi lqaahira oo imikaba sii jira masjidkii saxaabigii daliilka ahaa ee masar furay cabdillahi bwaxaal camr bn caas oo furay uu dhisay masjidkaasi isagana marka ka khudbadayn jiray wakti waktiyada kamid ah iminka qudhiisa waa sii jiraa oo kolkuu si yaraa dumayaba tarmiim baa loo sameeya waa la yaro hagaajiye qaahiro ku yaala waa goobaha masaaraadka diiniga la booqda wey mar dambe waxa uu noqday qaybta iftaaga ee masar buu weyn ku lahaa mualafaadka sheekha waxaa kamida dee kitaabka macruufka ah ee bukhaariga sharxee la ydhaha fatxulbaari dhowr iyo tobanka mujalada ah, culimada muxaqiqiinta ee muxadisiinta qaarkood baa waxay lahaayeen sharxu lbukhaari daynun calaa ummati muxamed lam yuwafihi ila alxaafid ibna xajar dayn buu ku ahaa dadka muslimiinta ah bukhaari sharxiisa bukhaari inay dadka muslimiinta sharxaan sida ugu wanaagsan u sharxaan dayn bay ku ahayd laakin dayntaa waxa ka bixiyey ibnu xajar markii uu sharxay kitaabka bukhaari ee uu furfuray ee cilmi aada iyo aada khasiir uhoo fara badan uu halkaa ku ururiyey sidaa darteed baa shawkani alimaam shawkani baa waxaa lagu yidhi bal isku day inaad sharaxdo fatxulbaariga waa kii lahaa laa hijrata bacda alfatx maka intii la furay hijro dambe ma jirto intii uu ibnu xajar sharxay bukhaari alimaam eh, saxiix albukhaari intuu sharxay cid dambe u dhawaan maysa cid halkiisa gaadsiin karaysa ma jirta marka kitaab runtii dee qofka arkay inuu garanayo culumta kala duwanee maaragtay uu koobsaday tahdiibu tahdiib oo isaguna ka hadlaa ragga qaaliga ah iyo culimada islaamka taariikhdooda ayaa kamid ah alisaaba fi tamyiizi saxaaba oo asxaabta iyo taariikhdooda ka hadla ayaa kamida ah, kanaynu hayno ayaa kamida ah. laba tirin kana waxa lagu qiyaasaa kitaab weyn iyo kitaab yarba ilaa boqol iyo konton kitaab ayaa lagu qiyaasaa imaamkaasi inta kitaaba uu qoray iyo rasaailka marka laysku daro kuwa waaweyn iyo kuwa yararba waa kaa sheekhu kule waxa ay ku dhawaanaysay ilaa naxwan naxwa mia hamsiina wa mia boqol iyo konton meela waxaad ka garanaysaa raggaa cumrigoodii inaanay in yar ina dhulka uga dhicin wasladii yaroo cimrigooda ka midi may lumin waxaan umalaynaya sagaal iyo toddobaatan sano meelahaasuu sheeku jiray dhowr iyo toddobaatan kaa sano dee miyaraantiisii laga bilaabo dhowr iyo toddobaatan sannadood oo lagu alisay boqol iyo konton kitaab maxaa ka lumay baad odhan kartaa maktabadda dadka muslimiinta iyo dhaxalkooda inta uu kusoo biiriyey todoba sideetanka ama toddobaatan kaa sannadood dee odayaasheenu waa intay dhirta hoos meeraysanayaan ama kursi iyo maqaaxi iyo mabris mafrish inta ay ka dhurmayaan intaasay kaga dhamaadaan dadka waaya <clears throat> cumuuman dee kutub baa laga alifay taariikhda sheekha oo uu ka mid yahay kitaabka uu alifay ardaygiisii alcalaamatu sakhawi ee uu ku magacaabay aljawahir wduram fi tarjamati alxaafid ibni xajar waxa uu sheekhu geeriyooday adduunyada ka tegay sideed boqol iyo labayo kontonkii aynu usoo galno kitaabkan isaga ah aynu bilaabayna buluq kitaabkan buluq waa kitaab yar oo weyn waa yar oo weyn wey waxa uu kitaabku sheekhu usoo dhigay hab la odhan karo waa ariiqa biariiqati liijaaz iijaazka macnihiisu qofka balaaqada akristay uu garanayaa waxa weeyaan wixii oo kooban macno ballaadhan ma leh waa didu limaaq idmaaqkuna waa macnihii oo kooban oo hadalku badan yahay marka iijaaz buu sheekh ku sameeyey markii uu qorayay kitaabkan isagaa ah. kitaabkani waa kitaab faa'iidadiisu ay badan tahay oo jaamacad walba iyo macaahidda iyo xalqadaha iyo sheekhuna wax diraasaynayaba barnaamijkiisa ku jira oo aan ka maqnayn yaa waxa uu diraasaynayo kitaabkan isaga ahi waxaynu kusoo gaabin karnaa mumayizaad iyo waxyaabaha uu aada u dheeraadka leeyahy u kusii muuqanayo ee fawaa'idiisa cid waliba ka faaidaysan karaysa ilaa sagaal sagaal buu sheekhu ku tilmaamay ta uhoreysaa waxa wey sheekhu marka uhoreysa kolkuu xadiidka sheego wuxuu ku xigsiinaya takriijkiisa inuu xukumo xadiidka xadiidka darajadiisu waa maxay ma mid la daliishan karaa se waa mid daciif oo aan la daliishan karayn labadaas wuu xusi doonaa taasina aad bay muhiim utahy halka kutub badan oo siba kutubta fiqiga marka aada akrido masaladii daliilka uu soo qaadanaya aanu xukumayn oo aanu kuu sheegaynin darajada uu leeyahy markaasaan dabeedna qofka laabtiisa ku degaynin xukumkaa isaga ah aamuskaa laga aamusayna dee waxa ay keenaysaa in adiga lagu xil saaray inaad baadho hadda awooduma leh laakiin kolka uu kaa xil qaadaba baaritaanka ah ee uu ku sheego faa'iido weyn wey faa'iidada labaad waxa weeye ikhtasara min alxadiidi cala shaahidi min albaab waxa uu kusoo gaabsaday xadiidkii oo matalan beer inta baabka ka husaynaysa ayuu kusoo gaabsaday adiga arki doona xadiidta uu kaga waramayo bahaarada iyo biyaha xadiidkii wuu dheeriy qaybo kala duwan buu husaynayay laakiin inta ka husaysa shaahidka maxalu shaahidka ayuu soo goosanaya markaa uu soo goosanayo maqsuudkii iyo faa'iidadii xadiidku ma dhinmayo ma dhinmayo ee way dhammaystiranta faaidada saddexaada kitaabkan uu leeyahay waxa weeyaan ida kana lilxadiidi riwaayaatun ukra fiiha ziyaadaatu mufiidatun fi lbaab alxaqaha biiijaazin wawuduux marka riwaayooyin dhowra xadiidku uu kusoo arooro ee sanadka riwaayo lagu wariyo sanadka kale riwaayo riwaayadan uu sheegay dheeraad laga leeya dheeraadkii kalu soo googoosanaya wafii riwaayatin wafi riwaayatin wafi riwaayatin mar walba in isdhamaystiraya ayuu keenaya riwaayadan wixii dheeraad ku ah ayuu kasoo qaadaya tan kalena wuu kasoo qaadaya markaasuu xadiidkiiba isfasiraya iskuna dhamaystirmaya si masaladii laga hadlayeyna ay waadixu noqoto ay u cadaato waxa uu sheekhu ka doortay kitaabkan uu ka soo xulay kutubta xadiidka iyo dawaawiinta mashhuurka caanka ah ee muctamadka ah ee ay kamid yihiin umahaat bukhaari muslim abu daud tirmidi nasaa-i ibnu maaja iyo musnad imaam axmed kutubta caanka ah ayuu kasoo qaatay faa'iidada shanaad ee iyo waxyaabaha dheeraadka kitaabkan uu leeyahay waxa wey waxa uu horreysiinaya axaadiista siday u kala xoog badan saldhiga baabka iyo daliilka wuxuu lafdhabar uga dhigaya kuwa ay wariyeen saxiixayn bukhaari iyo muslim kuwa ay wariyeen buu saldhig uga dhigaya uu ku bilaabaya kolkaasu wixii kale sii raacayana mukmilaat iyo waxyaabo dhamaystir ayuu uga dhigaya sheekhu sidaad arki doonto yatatabacu alcilal almawjuudaa fi lxadiid fayadkuruha cilooyinka xadiidka ku sugan maadaamu nuqaada bihbiliyiinta ee cilmigan takriijka aadka u yaqaana uu kamid ahaa wuxuu ku dadaali doonaa cilada xadiidka ku jirta waa u cila bikada waa u cila bilirsaal mawquuf mursal waxyaaba cilmiga musalaxu uu ka hadlo ayaad ku arki doontaa isagoo ku sheegaya kitaabka dhexdiisa xadiidku markuu leeyahy mutaabacaat iyo shawaahid si latiifa buu ishaaraya waa masaa'il aad ku baran doonta insha allahu tacaala musalax riwaayo kale u markhaati furaya ama darajadooda yaanay qawiba ahaanine raaci karo baabka loo yaqaano almutaabacaatu washawaahid isagoon kugu daalin buu si kooban u ishaaraya tartiibka kitaabka kutubtu waxay uqaybiyaan mubawab iyo kayru mubawab oo maala kutubta dee masaaniidda loo yaqaano kale saxaabi wal wixii wariyay gaar la isugu ururiyo waa kayru mubawab laakin kitaabkani waa mubawab waana murakab macnaheedu waxa wey haddaad istidhaahdo sidan imikaba combyutarka loo baado si dhib yar aad uheli karta wixii aad doonaysa nidaamkaasi u sameeyey waa nidaamka kutubta fiqigu ay u qoran yihin maadaam faqiihu ahaayo maraajic badanoo fiqiga uu leeyahy marka wuxuu isku dayayaa kitaabkii buu qorayaa markaasuu baabkii dhigayaa markaasuu fasalkii ku xigsiinaya kolkaa dabeedna u baahata xadiid si dhib yar baad uheli karaya waayo masalan ka soo qaad masalo soomka oo kale ku saabsan waxaad raadsanaysaa kitaabka soomka ka warramaya markaasaad masaladaas waxay khuseynaysaa mubdilaatu siyaa masala kasoo qaba waxyaabaha soomka buriya baabkaasaad haddana sii tegaysa xadiidkii baad ka helaysaa oo ku yaalla marka tartiibtaas oo qofka u dhib yarayn karaysa inuu xadiidkii marka u baahdo si dhaqso ah uu u heli karo ayaa sheekhu runtii uu maaragtay waxyaabaha uu faa'iidada badan kusoo kordhiyey ka mid ah baynamaa laga yaabo kitaabka aan sidaa u tartiibsanayn inuu qofkii garan waayoba baadidiisu dhan ay ka xigto xadiidkuu doona inuu baano dhan ay ka xigtaba uu garan waayo markaa lama heli karo laakiin faa'iidada uu leeyahy waxa weye waktiga weliba deg deg uu inagu badan yahay waa kutubta aada u anfacaysa ee qofka si dhib yar uu heli karayo ee xadiidkii uu doonaya faa'iidada sagaalaad waxa weeye jacala fii aakhirihi baaban jamaca fiihi nuqbatan ayibata min axaadiisi alaadaab kitaabka aakirkiisa wuxuu kusoo ururiyey baab uu ku koobay axaadiyaadka akhlaaqda axaadiista akhlaaqda iyo suluuqa iyo adaabta iyo qofka damiirkiisa dhisaysa ayuu kusoo ururiyey si qofku axkaamtii uu usoo qaatay uu u helo waasic diiniya ama damiir weyn diiniya oo ku riixa inuu fuliyo axkaamta ah. waa ka dee u bixiyey jaamic fi laadaab aadaabta ah oo dhan bukoobaya siuu qofkii u faaidaysto waayo sidaa darteed waa laga maarmaan qofku kitaabkan qaalibka ahi inuu isku dayo bal maadaama xaadiistiisi kookoobanto sheekhu uu u bismeeyey in wax laga xafidi karo lana fahmi karo inaad isku daydo axaadiistaa kookooban baaba inaad wax yar ka xafidi karto si aad wacdigaaga iyo istidlaalkaaga intaba aad uga faaidaysan karto sheekhu isagoo ka warramaya halka ay iska heleen kitaabkan iyo waxaa ku dhiirigeliyey in uu sharxo sharxan waafiga ah waxa uu leeyahay waa silatii bibuluuqi lmaraam buu leeyahay waxa ahaa bu uhi sheekaygu ah, basaan baa hadlaya sheekaygii ah, cabdiraxmaan ibnu nasir asacd nasir bin sacd sheekhan ah, tafsiirka qoray kooban tafsir kariim raxmaan fi tafsir kalaam lmanaan ayaa caado waxa uhay buu leeyahay yudaris fi maktaba jaami cunayda magaaladii cusayniin raximah llah ayaa uu ku daraasayn jiray kitaabka ama kutubtaba uu ku akriyi jiray naadir waxa ahayd ama dadweynaha u akriyay ama dhalinyaraha u akriyaya xalqadiisa inuu ka marhnaado kitaabkani naadir bay iska ahayd aada iyo aad buu sheeku ugu dadaali jiray kitaabkan buluqulmaraam in xalqadiisa uu ku jiro sidaa darteed baan aniguna jeclaystay ui markaana ka sheekaygio jecel oo ku dadaalaya oo kitaabkii si fiican u daraasaynaya ayaan aniguna jeclaystay kolkaasaan xafiday axaadiistiisiibaan aada u celcelin jiray sida qur-aanka loo akriyo oo kale kitaabka subulaslaamka sancaani uu leeyahay sharxayna aad baan u daraaseeyey markii dambeen jaamacadda usii gudbay iyo diraasaadka sareba kitaabkii isaga ahaa waxay ahayd inaan kasii faaidaysto sii faa'ideeyo ilaa aan gaadhay in aan sharaxan weyn ka bixiyo imika dee toddobada mujallad maraya waayo marka kitaabkaa isaga ah waxaa aada u wanaagsan inuu qofka isu dhammaystiro qaybaha qaarkood un aanu akrisanin qaybta cibaadaadka iyo qaybta mucaamalaadka iyo qaybta usrada iyo nidaamka qoyska ka warramaysa iyo qaybta jinaayaadka intoo dhan ba inuu qofku wada akristo ilaa wuu isdhammaystiraya weliba waktigan oo aynu baahi weyn u qabno cibaadadeenu wixii ay naga ansixi lahayd inaynu ogaano wixii naga burin lahaa inaynu ka feejignaano iyadoo imaka baabkaa dahaaradoo kale markaad eeg adigina waad u baahan tahay inaad hablahaagii iyo ooridaadii iyo ehelkaagii iyo intii guriga ku tarbiyayso sida dee wax loo nadiifinayo iyo sida cibaadada loogu diyaargaroobayo dee waa waajib nasaaro weyn l haddii cibaadadu kaa xumaato oo dahaaradii kaa xumaato de xadiidka uhoreeya aynu tegi ku arki doono miftaaxii baa kaa maqan ba marka cibaadadiinama gudageli karta marka si aynu dadka ugu faa'iidayn karno arrimaha daakhiliga ah ee hoose usixi karno waa laga maarmaan inaynu aada uga faa'idaysano sidoo kale masjidku dee waxa uu ku yaallaa magaalada dhexdeedii oo ah goobtii ganacsiga marka dadka ganacsatada ahina waxa ay ku shaqaysanayaan inay kala gartaan wixii xalaala iyo wixii xaraama ah. oo shareecadda ay wax ka ogaadaan sidaa aada salaada uga ogaanayso axkaamteeda inaad bakhaarkaaga wixii aad ka iibinayso iyo waxaad ku iibinayso iyo waxaa dadka kula dhaqmayso waxa saxah iyo waxa khalada kala ogaato iyaduna waa faralku saaran waa waajib weyn iyadoo bakhaarka masaajidka ka soo horjeedo oo wixii wax kaaga ansaxayeen ama kaaga burayeen lagu sheegayo halkaa inaad adiguna halkaas uka wado dabeedna aad sii carartaa soo cararto oo shaki unaad ku noolaato bal shaki unbay shaki unaad ku jirto waxaa ka wanaagsan aad cilmiga qaadato oo aad maaladba masala kuu baxdo wixii aad garan weydo su-aashii aad ku xigtiiso dabeedna adigoo shaqaysanaya inaad halkana cilmigii ka qaadato diinkii iyo dunyadii lagu jamciyaa waa nicmat lfaaida faaida aada u weyn wey waxa sheeku ka warramaya oo kale sidaa uu u soo ururiyey bal waxyaabaha uu halkan ku caddeeyey ama uu kaga warramay markaa wuxuu ihi fasaltu mawaadica alkitaabi wanasaktuha liya'kuda kullu aalibin cilmin kullu aalibi cilmin bugyatahu wa muraadah waxaan isku dayay inaan furfuro oo aan si sahlan usoo dhiga kitaabka ayaan isku dayay bu markaa nusuusta ka warramayay kubaantayin inaan madaahibta dee u tacaqubo ama aan aada ugu kala hiiriyo ee daliilkan soo dhigayaa si uu kugu muuqdo qowlka raasixa ah min xayu daliil xagga daliilka ah waxaa kale oo sheekhu uu tilmaamayaa inuu kusoo kordhiyey sharxan isaga ah caalamulislaami qaraaraadka ka soo baxee xagga fiqiga iyo axkaamta kusaynaya culimadoodu soo saareen inuu soo dhigo majaamicda fiqiga mutamarlislaam iyo raabiaة اcaalam اإسlاami iyo hay-aةu kibaar اculamaa fi mamlakati اcarabiya الsacuudiya majaamicdaas manaa ururada culimada macnaha fuqahadii iyo culimadii intay shiraan baa mar walba laga wada hadlaa masaa'ilka qaarkood oo shaki uu ku jira ama muran iyo ishkaal inay istiiliyaan dhinaca raajixa ah itihaad jamaaciya ijtihaad jamaaciya maadaama adduunyada isu socodkeediiba dee oo wadama loo kala joogo oo caalimkii laga yaabo inuu waddankaasun degan yahay oo waddanka kale waaqiciisi iyo caadaadkiisiiyo aanu ka war haynin waxaa la sameeyaa xoogaa dhowr sannadood marka la joogaba labaad konton caalim boqol caalim ayaa loo sameeyaa kula markaasaa toban masale ama shan masalo la keenaa masaa'ilkaasaa lasoo diraaseeyaa oo aragtiyaha laga bixinaya sanadka dambe haddana qaraar laga gaadha marka qaraabada masaa'ilka casriga ah iyo kuwii horeba lagaga go-aan gaadayo ama yaan iyagana ku dadaalay bui yaan go-aamadooda soo qoro sida aynu arki doono waaya <clears throat> sheekhu waxaa kaloo tilmaamay mararka qaarkood xarastu calaa tatabuci alxaqaa'iq alcilmiya alatii tawasala ilayha alcilmu fi hadihi alazmina التي تطورت فيها العلوم الطبيعية والعلوم الكونية waxaan isku dayay buuli inaan sayniskana xoogaa kaga sheego masaa'ilka qaarkood oo sayniskaana waad ku arki doontaa buuli si macnaha ballaaran ee qur-aanku uu sheegayo iyo waxyaabaha cilmiga uu kasii warramay in aad wax uga aragto ilaahay baa wuxu uhi sanurihim aayaatina fi laafaaqi wa fii anfusihim xataa yatabayana lahum anahu lxaq aayad kale walataclamuna nabaahu bacda xiin marka masaa'ilka qaarkood oo si cilmiya aan ah uga warrami doonana waad ku arki doontaa inahaas ayaa habka uu maaragtay soo kordhiyey sheekh baa ka mid a ah. waxaa markaas muuqanaya inuu noqon karo kitaab xalqadiina lagu dhigi karo jaamacaddii lagu dhigi karo madaariskiina lagu dhigi karo ardayga iyo qofka wax faa'iidaynayaaba ay iyaguna si dhib yar uga faaidaysan karaan qaybtii luqada ayuu ku sheegayaa istifaadaadki iyo xadiidka wixii laga qaadanayay khilaafkii culimada takriijkii xadiidka iyo darajadiisii waa hab maaragtay aada iyo aada u faa'iido badan <clears throat> intaa haddaynu kasoo gudubno dee dadku isku wada awood maaha iminka kanaan hayaa waa toddoba mujalad mid kalo eh, ka sii yarina waa jiraayo saddexa mid lixina waa jiraa baa filaya marka qofto wixii midku helaha iska soo istiro kiyaa intaa waayana dee matniga buluqulmaraam qaba wuu iska qaadan karaa oo iska soo qaadan kartaa waxaad samaynaysaa in aad buug laakiin wadato oo cilmiga had iyo jeer dhegto qura lama isticmaaleen kitaabadana waa la bartaa kolaba soomaali ku qoratana mustafaadaadka waxyaabaha xadiidka laga faa'iidaysanaya markaynu maaragtay akriyayno inaad isku daydo inaad qoran karto khilaafka culimada labada laba saddexda qowle ku jira iyo karaajixa inaad yaro ishaari karto si hadhow markaad raajacay ay kugu dhib yaraato oo sideedaba laazim min atadarub fi hada alusluub habkaa isagaee qoraalka markaad deri dhiganaysa in waxuun kuu qormaan oo aada nood ku geelan aad bay muhiimu oo cajaladana aynu maaragtay isticmaalayna duubidoo qura hadhowta way kaa baxsanaysa laakiin alcilmu saydun walkitaabatu qayduhu qayid suyuudaka bilxibaali lwaasiqa cilmigu waa ugaad ugaadana xariggaa lagu xidhaya waa qur fa min alxamaaqati an tasiida gazaalatan wa tatrukaha bayna alkhalaa'iqi aaliq waxaana casimaha kuleeyahay shaacirkaas inaad ugaar soo qabsato markaad kusoo dadaasheed maantao dhan kusoo rasaadayseed suuqa keento inaad iska sii dayso nin waalan baa lagu arkaya marka adigoo kitaabkii intaasoo sannadood ay kaaga baxeen barashadiisi iyo dhegaysigiisa in haddana markaad banaanka u baxdo ama aad goordhow soo raajacayso inaad waxba ka sheegi weydo iyaduna dee waa nin ugaadhii sii daayay muuqaalkaasaad leedahay marka had iyo jeer waxay muujinaysaa qofku marka uu leeyahay madkara iyo wax uu wax ku qorto oo waxaa jira masaa'il kale oo aana kitaabka ma ka helay le yuukhad min afwaahi lmashaayikh qofka hadlaya meelaha uu kasoo akriyay oo dabeedna hadalkiisa ka qoranaysa oo inta badan saas un lagu kala qaato oo aan kutubba sida looga helaayo adag ayaa iska badan marka makeradaasina waa muhiim haddii kale dee waa nooc umiyada wey waa nooc uminimoah marka uminimada in laga baxo shabaabka waxaa kaloo tusinaysaa qofku inuu deriska la jaan qaadayo markuu wax qorayo wax qorayo saacaddaa la wado casharkii uu la jaan qaadaya cajsigii iyo bixitaankii ayaa meesha ka baxaya iyo inuu seexdo u dhaqoolo intaasi baa meesha way ka baxayaan waayo faa'iidada kasta marka qofkii matniga haystaaba inu uga jeednaa isaguna siyaabahaasi uga faa'iidaysan karaa si kale kolka loo eego waktiga aynu akrinayna dee waa laba habeen haddaan duruustii kale habeenno kale la siiyey marka waa inaynu ku xisaabtanaa in matnigiina la akriyo sharaxiina si kooban loo soo gudbiyo kitaabkiina socon karo soo intaasiba muhiimmaa in kitaabkii socon karaa waa muhiim oo dee aan haddaynu isdhaano toddobadaa musalo dabada ka gala laba saacadood ma ay wiigii de intuu qaadanaya waxa weeye inaynu ku xisaabtano intaasoo xadiis inaynu akrin karno oo matniga ah sharaxana aynu ka akrino khilaafka culimada iyo mustafaadaat waxyaabaha xadiidka laga faa'idaystay damoyinka ah iyo takriijkiisa waa saxiix waa daciif waa xasan dee si kooban loo sheego inta yara faahfaahinana qofkii doonaya erayo luqaabaa jiro oo dee isagu markaa u yar banbaxayo si iftiiminayo kuwa luqada ah ee markaynu macnaynayna xadiidkaba waa sheegayna marka labada qodoba ugu muhiimsan qodobka koowaad waxa weeye mustafaadaadka qodobka labaadna waxa weye khilaafka culimada in dee qowlka raajixa laga qaato iyo takriijka xadiidkaoo la sheego intaa daruuri maaha inaynu kelmad kelmad u akrino laakiin adigoo eeganaya ayaynu arqaamta akrinaynaa si maaragtay kooban si aynu ugu gudbin karno insha allah oo waktiga oo kollay laga faaidaysta laftiisa ku xisaabtankiisu leeyahy <clears throat> intaa waxaynu raacinaynaa inaynu u gudubno caawa muqadamada kitaabka muqadimat xaafid ibnu xajar likitaabihi buluq almaraam kitaabkiisa muqadim uu sameeyey muqadimana waa la odhan karaa muqadamana waa la odhan karaa ismi faacil iyo ismi mafcuul cilmiga naxwaha iyo sarfiga idinku barane labada waa la odhan karaa muqadama haddii la idhaha qadamaha shayku amaama kitaabi sheekhu kitaabkiisa waa kelmad uu ka soo horraysiiye oo qadimay muqadima haddii la idhaahdana cilmiga halkan lagu sheegayo tilmaantani tuqadimu aalib fi hada alfan ardayga ayaa waxa macluumaadkan soo horeeya loo sheegaya uu faniga dhexdiisa ku horumarinaya macluumaadna ka sinaya iyo faa'iido marka labadaba la taxliiliya caynkaasu noqonaya waayo wuxuu sheekhu yihi marka alxamdu lilahi cala nicamihi aahira alظaahirati wاlbaطinati qadiima waxadiida wالصalaaةu wالsalaamu cala nabiyihi warasuulih muxamadi waalihi waصaxbi aladiina saaruu aladiina saaruu fii nusrati diinihi sayra xafiisa alxamdu lilah ilaahay baa mahadle calaa nicamihi nicmooyinkiisa ayaan ku mahadinaya ilaahay alظaahirati wاlbaطina nicmada muuqata iyo ta qarsoonba qadiiman waxadiidan horayso iyo dambaysaba kul alxamdu lilahi tacaala mar walba addoonku inuu ilaahay umahadnaqa waa muhiim qofka ilaahay uu waafajiyey diintiisii inuu barto ku camal falo qoraalna uu ka sameeyo qoraalkaasoo runtii dee dhaxal ah waa dhaxal weyn oo maanta sheeka aynu hadal hayno dee muddada intaa la egna mootan waxa uu ka macruufsan yahay dar imika jooga caalamka oo hadday doonaan tijaara imise taajir buu ka macruufsan yahay sheekani iyo imise madax sheeganaya caalamka islaami ka mid a adduunyadana uu ka tegey ber hore ciidda culus haddana waa ka tarjamadiisii iyo ammaantiisii iyo tallaabooyinkii uu qaaday dee mar walba la sheegayo waa cilmun yuntafacu bihi buu ka tegay dhaxal weyn oo wanaagsan oo ummadda aaya u ah oo ay tahay in ilaahay loogu mahadnaqo isagana sadaqo weyn u ah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa nabiyihi warasuulihi muxamedi waaalihi wasaxbi aladiina kuwaasoo saaruu socday fii nusrati diini diinta ilahay u hiilinteeda waxay u socdeen sayran xafiifan socod dhaxda ah kamay gaabinaynin nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtii inay diinta ilaahay u hiiliyaan oo ay uga hiiliyaan jahliga oo ay uga hiiliyaan cadowga oo ay uga hiiliyaan ciddii soo weeraraysa cid kastaba ha ahaato walow ehelkoodaba ha ahaato diinta ilaahay inay u hiiliyaan u socodkeeda waa taabaragtay asxaabtu aafaaqa alcaalam ayaa qubuurtoodii ay noqotay mid waliba isaga oo rixlad cilmiga ku jira ama jihaad ku jira diin ilaahay faafinaya ayaa mid walba qabrigiisii halkii uu deegaankiisu ahaa uu ka fogaaday wa calaa atbaaci atbaacdiisii nabiga alayhi wacalaa atbaacihim nabigii asxaabta kuwii raacay iyagana naxariistaa iyo nabadgelyadaasi dushooda ha ahaato aladiina kuwaasoo warituu cilmahum cilmigoodii dhaxlay balliguu canii walow aaya faruba muballaqin awcaamu saamic buu nabigu leya calayhi salaatu wasalaam war diinta ilaahay iga gaadhsiiye aayadda ha ahaat waxaa jiraysa buu nebigu ui kun la gaadhsiiyey kii gaadhsiiye inuu ka cilmi bato dee rag badanoo asxaabta kamida inta ay faa'iideeyeen dee in ka badan buu sheekani faa'iideeyey in ka badan asxaabta qaarkood baan xadiis ka soo gudtay qaarkood ba hal xadiid leh laakiin halka u imaam bukhaari ka le saddex boqoloo kun oo xadiid ayaan xafisanay boqol kunna saxiix iyo laba boqoloo kunna daciif marka nebigu wuxuu leey farudda mubalaga ila waa ilaahay baa u laqimay maaragtay xikmadda rasuulka sala allahu alayhi wasalam oo qaybkana waa jooga farudda mubalaqina waa caamisaan waxaa badan mid la gaadsiiyey oo ka cilmi badan oo ka faham badanaya kii gaadsiiyey aladiina waritu cilm aladiina warituu cilmahu wlculamaau warasatu lambiya culamaduna waa kuwa dhaxlay ambiyada akrim bihim waarian wamawruuta akrim bihim ma waarian wamawruuta kuma craabaya halkaa sheegaya craabteeda ya mido farta taag maxaynu ku adkeeyey y maxaa lagu tilmaamaya sheeg macniheen waxa ah marka ficilkii waa kee faacilkii waa kee faacilkiina ah. almuhim karanta jazaaka allah khayr waa siqatu tacadud bay ku timi aayad lamida ah ma heli karaysaa min xayu istidlaal asmic bihim ase isku baabi erayada tacajurka tusiya laba siiqo ku yimaado sida macruufka ah afcil afcil bihi iyo ma afcal marka iminka akrim oo ficilki iyo bihimkaasaa ah, faacilkii waa iyadoo jaariya majruura marka akrim bihim wanaagsana waarian mid wax dhaxlay oo mawruuan iyo kula dhaxlay culimada iyo nebigii asxaabta ay dhaleen cafwan iyo nebiga ih asxaabta ay dhaxleen ayaa ugu wanaagsan mid wax dhaxlay iyo mid iyo mid la dhaxlay mid la dhaxlay iyo mid wax dhaxlay waxa ugu wanaagsan nebiga iyo asxaabta oo la dhaxlay iyo culimada fiicane iyaguna dhaxlay akrim bihim waasbic bihim baaki absir bihim baaki waxaan uga jeednaa fanigaasi waxa wey miftaax miftaaxa luqada sheekhu inta uu kuu sheego waxaa laga yaabaa inaad muddo ku sii xusuusnaato ama intaad akriin laakiin qofku haddii uu luqada ku wanaagsan yahay siba garaamarkeeda iyo shaygaa naxwaha iyo qawaacidka waxaa laga yaabaa kitaab aan loo akriyin inuu si fiican uga faa'idaysan karo ah, si fiican bu uga faa'idaysan karaa ila tuulkii buu sitaa macnaa agabkii uu kula soo bixi karaya masalada ayuu sitaa man faatahu naxwu fadaka alaqrasu wafahmuhu fii kulli fanin muflisu waqadruhu bayna alwaraa mawduucu wain yunaadir fahuwa almaqtuuc ninkaa shaacirkii wuxuu leeya wain yunaadir hadduu wax cid la munaadare ama soo daalacabo qofkii aan naxwaha aqoonin fahuwa almaqtuuc wax badan ma kordhin karayo waaya amaa bacdu intaa kadib buuri sheekh fa haadaa mukhtasar kani waa kitaab kooban yashtamilu wuxuu koobsanayaa calaa usuuli adilati alxadiiiya usuusha daliilada ee xadiidka adilada lasoo qaadanayo ee xadiidka ah usuushooda macnaha axaadiista inta faraha badan masaa'ilka usuusha u ah ayuu kitaabkani koobsanaya waxaa laga yaabaa xadiid qura in laga soo saaro labaatan masalo ama konton mas'alo in laga soo saaraa laga yaabaa marka asalkaa xadiidka ee loo adeegsanayo cilmiga axkaamka loo daliishanayo intoodii usuusha ayuu ururiyey usuushaasoo lilaxkaami sharciya axkaamta shareecadda usugnaada xarartuhu taxriiran baaligan xarartuhu waan hufay oon haadiyey buu sheekhu yii waan soo kala hufaan soo kala haadiyey taxriiran baaligan hufitaan xeel dheer aad baan kugu soo hufay tacab badan baa galay wy tacab badan ayaa galay haddii aad adigu wax ka eegi lahayd waxaanad ka dabaalateen dhowr xadiid maraasicda loo marayo iyo aqwaasha culimadu ay ka yidhaahdeen iyo ragga wariyey iyo inaad wax ka sheegtaad xukunto waktigu dhowr xadiid buu kaaga dhici lahaa marka waa waxa weeyaan taxriirkaasaa ku baxay maalgelin badan baa gashay liyasiira si uu u noqdo man yaxfadu cidda xafidaysaa bayna aqraanihi dadka isku ladka yihiin naabiqan mid ka mura ninka kitaabkan buu ku yidhi xafidaa dadka shabaabka ay isku ladka yihiin ama isku faca yihiin wuxuu noqonayaa mid ka muraya oo xagga cilmiga ka laadheeraysan ninka kitaabkan xafida ah, naaqis ayuu noqonaya maxeel dheer buu noqonaya lianna man xafida xujatun calaa man lam yaxfad hadday laba qof isu yimaadeenoo midna wixii xafidsan yahay midna aanu xafidsayn kan unbaa xujo ku ah dee wuu hordhigi kanina xamahayo marka seekhu saas uu tilmaamay waanaad xafidi kartaa wey wayastaciina bihi aalib almubtadi waxaa kaloo kitaabkan kaashanaya aalibka bilowga ah aalibka bilowgaa ah laftiisa maadaama xaadiistiisa koobkoobayn sandada si dhaksaa ah ugu ridan karo waa ka faa'idaysan karaa buu kaashanaya walaa yastagniya canhu kamana maarmayo alraaqibu lmuntahi qofka isaguna wax doonaya ee raaqibka jecel cilmiga iyo kordhintiisa ee muntahiga ah ee caalimka noqdee isaguna fanniga ku tabaxuray laftiisu kama maarmayo oo wax badan oo tacabahoo ku baxay oo isaga ka geli lahaa intuu kitaabka soo qaado ayuu dhaqso weegaya oo maada qaala alxaafid ibnu xajar fii xukmi alxadiid aw fi listifaadati min alxadiid muxuu sheekhu ka yidhi marka had iyo jeer muxadisiinta aqwaashooda la eegayo bal xaafidkuna wuxuu yihi hala eega baa la ydhaa alxamdulilah da imika agab yar baabaynu hellao cajaladaa yar baaba imika maraajic badani ay kugu jirtaa takriijkii xadiidku uu kugu jiraa combyutarka dabeedna intuu taa u gujiso aqwaasha culimada takriijka balsheeg xaafidku wuxu hina sheeg marka qofkii weliba waad ohan kartaa xaafidku muxuu ku yidhi buluqulmaraan isaga laftiisa waay marka saddexda qolo kii bilowgaha iyo kii dhexe iyo kii cilmiga faa'iidaysta midna kama maarmayo kitaabka bui waqad bayantu waan caddeeyey caqiba kulli xadiid xadiid walba xaggiisa dambe waxaan ku caddeeyey man akhrajahu min ala'ima aimada kuwa wariyey aimada kuwa wariyey manaa maraajicdooda ku wariyey ayaan sheegay waxaan taana u sheegayaa liiraadati nusxi lumma ummadda si aan ugu naseexeeyo si aan ugu daneeyo naseexadadaas carabiga ummadda si aan ugu daneeyo oo ugu dhib yareeyo saddexdoodaa qayboodba mid bilowah iyo mid caalima ah. mid walba si aan ugu dhib yareeyo lana diina nasiixa la diintii baa nasiixo ahay ayaa sidaa u galay bu oo marka aad sheegayso xadiidka ama muxaadaro ku sheeg ama kitaabka aad qorayso ay habboon tahay bay leeyihin culimadu marjaca asliga ah inaad sheegto oo aanad odhanin rawahu lxaaqi fi buluuqi lmaraam laakiin aad sheegto halku isagu kasoo qaatay adigoo isagaba ka faaidaysanaya aad tiraahdo rawaahu alimaam lbukhaari bisaxiixi fi baabi kada eh, haddii aan adugu kasoo eegina waxaad ohan kartaa kama qaala alxaafid ibn xajar fi buluq lmaraan lakin asalka loo celinaya waa qaaw kasoo qaad falmuraadu bisabca marka eh, waxa halkan ku tilmaamaya farsamo socodkiisa kitaabka habka u farsamo socon doono iyo habka uu marka uu xadiidka soo qaato meelaha uu kasoo qaatay u sheegi doono ayuu ku sheegay markaasaa wuxuu yihi falmuraadu bisabca markaan ku idhaahdo rawaahu sabca toddobadii baa wariyey waxaan uga jeedaa axmed wlbukhaari wa muslim abu daawuud ibnu maaja tirmidi nasaa toddobadaan ujeeda waa kuwa wa bisitati marka aan idhaahdo lix baa wariyey lixdii baa wariyey ashan ku jirta waxaa lagu magacaabayaa alcahdiya alcahd adihni waa wax la isla ogyahay oo hoosta la iskala ogyahay it rawahu it waa lixdii baa wariya an isla garanayo waxaan uga jeedaa buui maa cadda axmed lixdaa umahaad it la dha cilmiga xadiidka wax fara badani ku urursan yihi oo waxaa laga reebayaa un toddobadaa horun baa axmed laga reebaya inta kalea wariye wey wa bilhamsa haddii aan idhaahdo shantii maa caddaa albuhaariya wa muslima saxaxaynka wixii ka saareeyay ama bukhaari iyo muslim unbaan xadiidkan waraynin bukhaari iyo muslim ayaa ka maqan shanta kalaa weri waqad aqulu inaan idhaahdaa laga yaabaa alarbaca wa axmed rawaahu alarbacatu wa axmed axmed iyo afartii baa wariyey marka axmed iska garatoo dee waaban cayimo anigaa saray oo tilmaamay wa bilarbaca afartana waxaan uga jeedaa buuli maacada alaaati luwal saddexda hore wixii ka soo haray saddexda hore de adiga arkayo waa bukhaari muslim abu dawud marka waxaa soo haray ibnu maaja tirmidi nasaa iyo axmed oo lagu daray ah. saddexda hore macnaa axmed bukhaari muslim intaasaa laga reebaya abu dawud ibnu maaja tirmidi nasaa intaasaa wariya wy bialaaati haddaan idhaahdo man cadaahu afartaa wixii ka haray waa cadal akhiir iyo ka dambe ka haray afarta hore waa axmed bukhaari muslim abu daawud halkaas waa afar akhiirkuna waa kee ya masaa markaa waxaa soo haraya ehm, marka saddexda hore iyo ka dambe laga reebo dee afar baa soo haray saddexda horena waa axmed bukhaari muslim airkuna waa nasaa afar saare waa abu daud ibnu maaja iyo tirmidi waaya wabilmuttafaqi caleyh markaan idhaahdo xadiidkaasi waa muttafaqu caleyhi albukaariy wamuslim rawaahu lbukhaariyu wamuslimu bay udhigantaa muttafaqun caleyhi markaan idhaahdo waa mustalax keliga aan ku ahayn dee culimo badan isticmaasho muttafaqun caleyhi waa la isku waafaqay labada sheekh baa warintiisa isku waafaqay tafaasiil kale uma bacda ama muttafaqun calayh ummadduba way isku waafaqday leanna ummaddu labada sheekh xadiidka ay wariyeen inuu saxiix yahay ayay isku waafaqeen waqad laa adkuru macahumaa kayrahuma waxaa laga yaabaa bui labada sheekh marka ay wariyaan xadiidka inaana cid kaleba la sheegin oo labadooda ku kaaftoomo waqad laa adkuru macahumaa kayrahuma inaana cid kaleba la sheegin waa iska suuragal oo haddii dee la sheego kuwii ugu muctamadsanaa rag kale si xadiidka ay wariyeen intaasaaba ku filanba intaasaa ku filan raggii waaweynaa kol hadday joogaan wamaa cadaa daalika intaa aan soo sheegay wixii aan ahayn intaa aan soo tilmaamay wixii aan ahayn eray bixinta wixii aan ahayni fa mubayan waa la cadayn doonaa rawaahu albuhaariyu wadaara qudniyu anaa sidaa u cadayn doona wey maana waan sar waan tilmaami doona wasamaytuhu waxaan ku magacaabay buluuqa almaraam min adillati alaxkaam magaciisuna waa kaa qofkoo muraadkiisa ka gaadha axkaamta daliilkeeda markaad doonayso axkaamta lagu dhaqmayaa dadka muslimiintu ay ku dhaqmayaan daliiladeeda halkii laga gaadhaya waa halka adigu imika waa magacu waa waa calam alaclaam laa tufasar baa la calamka magaca dee caanka ah waxba lama fasira sidiisanunbaa lagu qaadanaya hadduu marfuuc yahay iyo hadduu mansuub yahay iyo hadduu marfuud yahay sidiisanunbu ku soconaya maca xarakadiisa lagu qaataa wallaha ilaahay oo keliya asalu waxaan weydiisanayaa anlaa yajcala inaanu yeelin maa calimnaa wixii aanu baranay calaynaa wabaalan mid nagu a ah cuqubo ilaahay waxaan weydiisanayaa buu sheekhu yihi wixii aanu baranay inuu nawaafajiyo camalkiisa iyo ikhlaaskiisa oo aanu cuquba nagu noqon waayo qofku markuu cilmi barto camalkiisuna aanu haynin ama ikhlaaska iyo niyadsamaanta uu ka lumo uu ka cadaab badanayaa qofkii kale ee jaahilkaha ah uu ka cadaab badanaya leannahu qofku markuu nicmo weyn haysto shukrigeedana uu ka tago niqmadiisu way ka weynaanaysaa kakaa nicmadaa lahayn ciqaabkiisa way ka weynaanaysaa taasuu sheekhu xuseedalisay waan yarduqana inuu nagu arsaaqaadaanu ilaahay baryayna keligii alcamala inaanu ku camal falno bima yurdiihi ilahay wixii raalli gelinaya subxaanahu watacaala inaguna taasaynu baryayna waxaynu baranay waxaanu lena allahuma anfacna bima callamtana wacalimna cilma yanfacuna wazidna cilma alxamdu lilahi calaa kulli xaal habeen dambe insha allahu fasax baynu iska ahaan doonaa kutubtana dee eh, maktabadu ha diraan si ay dadka ugu bataan oo qof waliba kitaabkiisa uheli kara masliga iyo sharaxaba marka dambe inoo ahaan doontaa insha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullahi